الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الحافظ رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف صلاة خوفka ayuu baabu yahay darsigeennii xalay labadii xadiidka inoogu dambeeyey xadiidka imaamka in wejiga la qaabiliyo marka uu khudbaynayo xadiid shaahid u ah ayuu sheekh albani caleyh raxmat ullahi ku keenay saxiixadiisa taqriiban raqamka xadiidka waa laba kun iyo siddeetan kaana idaa sacada almimbar aqbalnaa biwujuuhina ileyh saxaabadaa odhanay nebigu markuu mimbarka fuulo wejiyadanada ayaan u jeedin jirnay o qaabilin jirnay xadiidku cilaa ku jirta laakiin bishawaahidihi buu xadiidku sheekh ku sugaya wuxuuna ka dhigayaa inay ka mid tahay sunanka laga tegey meesha marka raajiciya masalada labaadi waxa weeye iyadana masalada usha mimbarka korkiisa in lagu qaadan karo ayadana sheekhu wuxuu kaga dooday daciifada xadiidka raqamkiisa sagaal boqol lixdan iyo afar ayuu aada uga dooday inayna sugnayn buu isagu taqriirinaya marka iyadana ciddii u baahan tafaasiil dheeraada ah halka haw laabato baabu salaati alkhawfi khawfka salaadiisii buu baabu yahay salaadda khawfku bimacnaa waa nooc ka mida salaadaha waa salaadihii waajibka ahaa oo markay cabsi timaado cadowna lala dagaalamayo qaabkii loo tukan jiray wax isbedela ku imaanaya wacan saalix bni khawaatin saalix ibni khawaat waxaa laga warinaya radia allahu canh canman cid xaggii wuxuu ka warinayaa sallaa tukaday maca anabiy nebiga la jirankiisa tukaday sal lay slam nebiga la tukaday yowma daati riqac daaturiqac maalinteedii salaat alkhawfi la tukaday salaat alkhawfigu waa mafcuulkii salla saalix ibnu khawaad baa wuxuu warinayaa caman cid buu wuxuu ka warinayaa sallaa tukaday maca anabi nebiga la tukaday yowma daati riqaaci maalinkaa ciddii la tukatay salaata alkhawfi la tukatay ciddaasuu ka warinaya xadiidka saalix ibnu khawaad daaturiqaac maalinkeedu maalin waxay ahayd nebigu sal lay wasalam uu duulaah galay daaturiqaacna waxaa loogu magacaabay waxay ahayd duulaan saxaabadu ay aad u rafaadeen oo kabala-aan ku dhacday markaasay intay karmo iyo maryo iyo harge iyo wax jarjareen bay lugta ku xidhxidheen oy lugta ku duubeen si ay macnaha yani eh, qodaxda iyo lugta iyo kulaylka iyo balinda inay kaba ka dhigtaan man lianna riqaacu waa jamcu ruqaca ruqacdana waxaa la yidhahdaa waa gabalka saas man waa karinta ama gabalka ayb caman cid wuxuu ka warinaya saalix bni khawaatim sallaa tukaday maca nabi nebiga la tukaday yowma daati riqaac duulaanka daaturiqac la yidhahdo maalinkiisi salaata alkhawfi salaada cabsida ruuxu nebiga la tukaday maalinkaa wuxuu ka warinayaa saalix anna taa'ifatan koox oo min asxaabii nebiga saxaabadiisa ka mida ah sal lay wasalam safat inay safatay macahu nebiga la jirankiisa wa taa'ifatan kooxina wajaaha alcaduwi cadowga qumaatigiisa inay safteen wujaahadu waxa weye waa cadowga qaabilkiisa wey cadowga ka horjeedkiisa ayay safteen fa sallaa nebigu wuu tujiyey biladiina kuwii wuxuu tujiyey macahu la jirankiisa ahaa ragcatan hal ragcada uma kadibna sabata wuu sugnaaday qaa'iman isagoo taagan taagnidiibuu ku hadhay markuu hal ragcada la dhammeeyey oo tii labaad isu soo taagay buu tii labaad taagnideedii dheereeyey oo nebigu ku sugnaaday uma sabata wuu sugnaaday nebigu qaa'iman isagoo taagan wa atammuu iyaguna way dhammaystireen lianfusihim goonidooday u dhammaystirteen yani markuu hal ragcada tuji ayay qolo walba haddana goonideeda wixii u laabnaa u tukatay uma kadibna insarafuu way gadoomeen fa safuu markaasay safteen wijaaha alcaduwi cadowga qumaatigiisa iyo meeshii ku aadanayd wa wajaءat waxaa timid alطaa'ifatu kooxdii alukhraa ee kale ee cadowga hor taagnayd sallaa wuu tujiyey bihim iyaga alrakcata ragcadii buu tujiyey nebigu allatii ragcaddaasoo baqiyad u laabnayd uma kadibna sabata wuu sugnaaday jaalisan isagoo fadhiya oo fadhigiibuu ku baaqi ahaaday wa atammuu way dhammaystireen lianfusihim nafyaalkooday u dhammaystireen goonidooda uma kadibna sallama wuu salaamo naqsaday nebigu bihim iyaga muttafaqun calayh wa hada kani lafdu muslimin muslim lafdigiisa wey ayib wawaqaca waxaa dhacay buu yihi xaafidku fi lmacrifa kitaabka macrifo la yidhahda libni mandata u sugnaaday alxaafid ibni manda can saalix ibni khawaatin can abiihi saasaa ku sugan buui garo saalix ibni khawaat ninka uu saxaabiga uu ka warinayo xadiidka baa laisku khilaafsan yahy lafdigan bukhaari iyo muslim wuxuu yidhi can saalix bni khawaatin canman sallaa maca nabi sal lay aslam yowma daat riqac salaat alqowm marka waa mubham sooma muusan sheegin magaciisa waa ibxaayey ayb laakiin fii kitaabi almacrifa libni madda waxaa ku yimid canman sallaada cidduu ula jeedo inay saalix ibnu khawaad aabihii laftiisa wey oo khawaad ibnu jubayr waay khawaad ibnu jubayr ayuu ka warinaya sidaasuu rajaxay xaafidku fi lfatxi ilbaari oo wuxuu rajaxay ninka meesha ka go-an ee saxaabiga ih ah inuu yahay saalix aabbihii oo khawaat ibnu jubayr ah kadalika sidaa waxaa rajaxay alimaamu raafici hazaali iyo imaamu nawowi raggaas dhan baa rajaxay laakiin raggii iyaga ka horreeyey intaba ee xufaadda ahaa waxay rajaxayaan sida abu zurcata iyo abu xaatim alraasiyeyn labaduba waxay rajaxayaan saxaabiga mubhamkee meesha ku jiraay inuu yahay saxaabiga la yidhaahdo sahl ibn abi xatma sidaasaana isagoo musaraxa wuxuu ku yimid fii saxiixi buhaari wa muslim fii saxiixi lbukhaari wa muslim buu ku yimid isagoo saalix ibni khawaad xadiidka ka warinaya can sahl ibni abi xatma saxaabigu marka waa sahl sahl ibn abi xatma wey xaafidku siduu rajaxayo iyo raafici iyo ghazaali iyo nawowi waa laga xoog badanya oo xufaadda iyaga ka horreeyey ee khaasatan cilmulcilalka aada ugu dheerayn jirtay abu xaatim iyo abu zurca yaa sida rajaxay saxaabigu marka waa sahl taa markii intaa lagaga yimaado xadiidku wuxuu faa'iideynayaa mashruuciyatu salaati alkhawf salaadda cabsida salaadda cabsidana waxaa laga wadaa xilliga dagaalka lagu jiro oo muslimiintu ay goobta dagaalka joogaan cadowgoodiina ay ishayaan salaaddii waajibka ahayd see baa jamaaco loogu tukanaya ile salaaddii in jamaaco lagu tukadaa la rabaa jamaacadii xataa xaalada khawfka laga tegi maayo waa in laysla tukado hadday noqoto in laysla tukado see laysula tukan ila waa la baqayaa ciidan baa tahay ciidan baana kula jooga waad baqaysaa weerar baad ka baqaysaa gaad maad ka baqaysaa inaad isla tukataanna waa la rabaa see laysula tukan asalka mashruuciyadeedu qur-aanku ku sugan yahay xataa kayfiyada loo tukanayo qur-aankaa tilmaamay tabaaraka watacala waa yidhi fii suurati nisa waidaa kunta fiihim markaad saxaabada dhex joogto faaqamta lahum asalaata salaadana aad u aqimto ood salaada u oogto oo tujinaysa wey faltaqum aa'ifatun minhum macaka koox iyaga ka midi adiga ha kula istaageen walyakhuduu aslixatahum hubkoodana ha haysteen ayagoo kula taaganoo salaad ku jira hubkooda iyona dhigine hubka ha la bisnaadeen faidaa sajaduu markay sujuudaan falyakuunuu min waraa'ikum gadaashiinna ha aadeenoo cadowga hortiisii ha tageen walta'ti aa'ifatun ukhraa lam yusalluu kooxdii aan tukanini ha timaado falyusalluu macaka kuwaasina ha kula tukadeen walya'khuduu xidrahum wa aslixatahum ayaguna taxadarkooda ha qaateen iyo hubkooda yayna dhigin wad aladiina kafaruu low takfuluuna can aslixatikum wa amticatikum fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida kuwa kufriyey waxay jecel yihiin iyo gaaladu inaad taxadarka iyo hubka intaas ka tagtaan hal mar ay weerar idinku gaaciyaan oo cagta idin mariyaan jaanis inay idinka helaan bay jecel yihiin macna saas wey marka taxadar waay taxadarkiinana qaata hubkana ha iska dhigina si xaalad walba aad diyaar ugu ahaataan xaalad dawaarig isbeddel kastoo imaan kara si aad ugu diyaar garowdaan aayadda iyo qur-aanka aayada kale aayada ka horeeya ayaa asal u ah marka salaada noocan ah in laisla tukado qur-aanku sidaasuu cabiray axaadiista nebiguna sal lay waslam faahfaahin aad u fara badan ayuu nebigu ku sameeyey sal lay wasalam oo ficli camali ah ayib noocyada ay ku timi marka way fara badan yihin dhowr iyo toban bay culimada qaar sheegaan qaar waxay sheegaan ilaa sideed qaar waxay sheegaan ilaa lix adig kayfiye iyo qaabab kala duwan bay salaadani ku timid qaababkay ku timid waxaa ka mid a ah qaabkan ku yimid xadiidka saalix ibni khawaat een hadda hayno can abiihi aw can sahli bni xasmaan sahl bn abi xasman waxaana weye qaabkani imaamku ciidanka laba qaybood buu u qaybinaya qayb ka mid ah cadowga hortiisuu geynayaayo dhufayskay ku jirayaanoo cadowgay hor taagnaanayaan way ilaalinayaan kooxna isaga ayay gadaashiisa istaagaysaayo salaaday la gelaysaa kooxda la taaganee salaada ee la gashay hal ragcad buu tujinaya hal ragcad a ah markuu tujiyo oo ragcadda ay wada dhammaystaan tii labaadna isagu isu soo taago taagnidaasuu isagu ku dheeraanayaa oo qiraa'adu dheeraynaya ayagiina ragcaddaa labaad markuu imaamku isu soo taago salaadooda wixii u laabnaabay dhammaysanayaan way ka baxayaan meeshii cadowga hortiisii bay tegayaanoo bay soo bedelayaan meesha ku jirta imaamkiina xagee jira imaamkii weli waa taagan yaho ragcaddii labaad buu taagan yahy qiraa'adii buu dheereeyey wuxuu sugayaa qolada la soo bedelaya ee dhufayska ka soo baxaysa qoladii markay timaado ayagana hal ragcad buu tujinaya hal ragcad markuu tujayo la tukadaan asaga ataxiyaad bay markaa u tahay sooma isaga ataxiyaad bay u tahay fadhigaasuu haddana baaqi ku ahaanayaa oo fadhiguu daysanayaayo atixiyaadka iyo ducada iyo wuu ku dheeraanayaa haddana qoladii iyagu fadhiga la daa'imi maayaane markuu fadhiisto atixiyaadka u fadhiisto way istaagayaan wixii u laabnaa salaadii dib kala imaanaya way goonidooday ula imaanaya kadibna isagoo weli fadhiya bay fadhigii kusoo gaadhayaan isagoo weli fadhiyo atixiyaadkii wax sii akhrinaya bay fadhigii ugu imaanahayaan wuu salaamo naqsan ayaguna way la salaamo naqsan marka macnaheedu waxa weeye nebiguna laba ragcadood buu tukaday sal lay slam labadan qolena qolo walba laba ragcadood bay tukadeen sooma laakiin qoladana ragcad bay la tukatay nebiga sal alay wasalam qoladanina ragcad bay la tukatay saas xadiidka saalix ibn khawaad macnahu faa'idaynaysaa iyadaa way macnaha ayib xadiidkaas waxaa qaatay alimaamu axmed caleyh raxmat ullah alimaamu axmed baa yidhi sida loo tukan salaatulqowf sidanaa u fiican lanna wuxuu yidhi liannahu ashbah bikitaab illah sida ugu ekaansho badan qur'aanku salaaduu sheegay waa tan buu leey saas man qur-aanku salaaduu sheegay waa tan buu leey sidanaa ugu ekaansho badan aayaadkan hadda akrinayni iyo salaadana isu eg buu leey wa axwad lijundi illahi buu leey ciidankana sidaa sidana ixtiyaadka iyo dadaalka ugu jira oo dee koox dhan baa cadowgii hor joogta oon mashquulsanayn kooxina way tukanaysaa kuwan la tukanayana salaadooda markay dhammaystaan bay noqonayaan jamaacadiina waa la helay cadowgiina waa la iska ilaaliyay marka ciidankana sidana amnigoodu ku jiraa buu wa aslam lisalaati min alafcaal salaadana afcaasha faraha badan ee dhaqdhaqaaqa faraha badan sidana u nabadgelyo badanoo dhaqdhaqaaq badan salaadda ma gelin keliyata waxa weeyaan imaamkii oo isagoo salaaddii weli baaqi ku sii ah intaad adiga waxaagii hormarsatay aad ka tagtay un sooma iyo imaamkiioo ta dambe intuu xoogaa fadhiga ku sugay ay fadhiga intay soo dhammaysteedkan ku soo gaadheen wax dhaqdhaqaaqoo salaadda galay ma jiro alimaam axmed caleyh raxmatullah taasuu marka ku dooranaya waana qaab ka mid a qaababka salaadda loo oogo imaamu maaligna sidoo kale fii aakhirihi sidanu u noqday isaguna sidanuu rajaxay baa la yidhahda macna adiga warka murtidiisu waxa weeye qaababkan axaadiista inoogu imaanaya kulligood waa qaab mashruuca ah. qaab loo samayn karo wey kolbana waxaa la qaadanayaa xaaladdaa iyada ah qaabka ugu munaasabsan xaaladdaa la taagan yahe lagu jiro intaasoo qaaboo nebiga ka soo aroortay qaabkeebaa ugu munaasabsanoo jamaacadiina loo wada tukan karaa laynsuna ilaalin karaa qaabka marka kolba adiga kuugu munaasabsan baad kala baxaysa laakiin aimadu midba mid buu qaatay man sidaas ab an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi waxaa laga faa'idaysan oo xadiistan salaatulkhawfku inoo faa'iideynayaan sidoo kale ahmiyadda ahmiyadda ay salaada jamaacadu leedahay xadar iska dhaaf iyo meel aamin la yahay xataa xaaladii khawfka salaada jamaaca in laga tegay waa la diiday waana soo marnay inay ka mid tahay adilada ay u daliishadeen culimmada qaba salaada jamaacadu inay waajib tahay adiladay u deliishadeen bay ka mid tahay waana min aqwa aladila wey fi hadi lmasala adilada ugu xoog badan ee kutusaya salaadljamaca inay farducayn tahay ee sunna mu'akada aynan ahayn ayay ka mid tahay lianna hadday iska sunno mu'akada tahay salaaddii afcaal fara badanna lama geliyeen wax badanna loogama tageen khatarna looma galeen waxaa la dhihi laha war naboba goonidaada utug xaalada marka maadaama xaaladdaa iyadoo lagu jiro la layidhi halaysla tukado oo jamaacadii la ogo jamaacadu inay waajib tahay baa laga qaadanaya man ee ayna sunno ahayn adilada kutusay ka mid laga faaiidaysanaya nusuustan iyo nusuus kaleo aad u fara badan oon la koobi karayn sida diinta islaamku ay isugu dhehday cibaadadii iyo waxaan hadda loo yaqaano adduunyada diin iyo adduunyo ma kala baxaan ciidan iyo salaad dagaal iyo salaad baa laisku wadaa dagaal waana la jihaadaya waa la dagaalamaya haddana salaaddii jamaacadaa la oogaya saas ma ciidanku qaybaha hadda dowladaha jira qaybaha ugu mujrimsan ee diinta ugu fog buu ka mid soo ma isagoo dagaalamaya iska dhaafa isagoo xeryihiisa joogo waxa weeyaan qaybaha diinta ugu fog buu ka mid yahay waana loogu talagalay oo gaalada qaabkaa ka shaqaysa lanna ciidanku hadduu diin qaato dowlad baa diin qaadan sooma in diinta marka laga fogayo waa lagu talagalay laakiin diinta islaamku jihaadkii iyo salaaddii baa isku dhex jira ganacsigii iyo cibaadadii baa isku dhex jira diintii iyo dowladdii baa isku dhex jira wax kala baxsan ma baahna fikirkan dhahaya diinta iyo dowladda ha la kala saaro oo dowladda iyo maamulkeeda iyo shuruucdeeda iyo dastuurkeedana dadku ha dejisteen ama meeshay doonaan ha ka soo qaateen diintuna uun waxoogaa ha lagu koobo masaajidka iyo salaadaha iyo furitaanka iyo isguursiga iyo dhaxalka iyo ilaah ha ku ekaato fikirka noocaasa waa fikir kufri a ah ruuxii sidaa rumaysanna muslim maaha ruuxii sidaa qolada calmaaniinta la diinta lahayn oo laadiliinta ah. oo fikirka reer galbeedka soo qaato faslu diin can idawla diinta iyo dowladda ha kala saaro oo diintana meel ha lagu xanibo ha lagu ekeeyo dowladdana dad bay ka dhaxaysaa ee qaabkii loo moolan lahaa laga tashado oo rag bay leedahay rijaalu diin wa rijaalu dawla hada madhab acalmaaniya madhabka calmaaniga qaabkaa qabana waa madhab kufri ah biijmaci culamaa gaalnimo waay lianna ilaahay diintiisii uu soo dejiye ugu talagalay kownkan inay maamusho dhammaantii baad waxoogaa yar ku xanibtay intii kalena anaa ka talin baad intan allow anaa ka talin nolosha badankeed anaa ka talinay laakiin adiga waxoogaagaa yarkaa maamul ma kufri ka weyn baad arta adu weligaa kufri ka weyn ma jiro gaalnimo cad wey waa kufri sariixa wey man saas wey wa ibni cumara radi allahu canhuma hadda maalmahan haddaad la socotaan warbaahinta turkiga turkigu waxaa la yidhahda waa awalu dawla oo dowladihii islaamka oo calmaaniye qaadatay markii la dilay khaliifkii ugu dambeeyey khulafadii muslimiinta ee muxuu ahaa suldaan cabdilxamiid oo ninkii la dhihi jiray ninkii lihi jiray mustafa kamal ataturk ninkan hadda turkiya laga caabudo fikirkan calmaanigaa keenay ee khilaafada riday fikirkii calmaaniga uu keenay bay turkiya ilaa hadda ku socotaa waana muqadas xataa ninka qoladan hadda islaamiyiinta sheeganahaya hadda dowladda qabsaday mar kastoy hadlayaan waa inay yidhaahdaan fikirkii calmaaniga aha ee mustafa kamal ataturk waxba kama qabno hadday dhihi waayaan ciidankiibaa meeshan joogowaxbaa laga takhalusay keliya xijaabkii jaamacadaha gabdhuhu markay dhiganahayaan xijaabkii ha ku dhigteen bay maxkamadii ugu sarraysay waddanka intay soo faragelisay bay tihi wax xijaaboo lagu dhigan kara ma jiro jaamacadaha xijaabkay ka hadlayaan ma taqaana xijaabkay ka hadlayaan ma waxaad moodaysaan xijaabkan gabdhaha soomaalidu qaataan xijaabkay ka hadlayaan waa khimaarka yarka ah ee madaxa lagu dadawa sarwaal bay qabtaa khimaarka yarkaa wey wax laga hadlaayo bal kufri kaa ka weyn xaggee buu ka imaan ilahi baa idinku dhaariye waxa meesha yaalla waxaas wa dowladaha islaamka lagu sheegay waa waxaasoo midho wey macana marka alfaslu bayna addiin waddawla madhab calmaaniyo kufriya wey yaan lagu kadsoomi haliska jiro wa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi hazawtu waan duulay maca rasuuli lahi sal lay slam rasuulkaan la duulay oon u raacay qibala najdin xagga najdi baan u raacay najdiga waxaa la yidhahda waa dhulka sare ee taqriiban ciraaq buu gaadhaya ilaa yani riyaad iyo eriyadeeda ilaa laga gaadho ciraaq adraafkeeda laga gaadho ilaa ciraaq lafteeda najdi baa laisku dhaha waa dhulka sare ayib hazawnaa waanu duullay buuhi maca rasuulilah sal lay slam qibala najdin xagga najdi baan ku duullay fawaazaynaa waxaanu qaabilnay alcaduwa cadowgii baan qaabilnay fasaafafnaahum markaasaanu la safanay saafafnaahum waanu isla saanay iyaguna way noo safteen anaguna waan u saanay faqaama wuu istaagay rasuululahi sal lay fa fasallaa binaa markaasuuna tujiyey fa qaamad way istaagtay aa'ifatun kooxi macahu nebiga la jirankiisa istaagtay wa aqbalat way qaabishay aa'ifatun koox kalena cala alcaduwi cadowgiibay ku jeesatay oo hortiisa istaagtay wa rakaca nebigu wuu rukucay biman ciddii macahu la jirankiisa ahi buu la rukuucayoo ragcaddii ugu horreysay tujiy wa sajada wuuna sujuuday sajdatayni laba sujuudoodna wuu la sujuuday uma kadibna insarafuu way gadoomeen xaggay aadeen makaana aa'ifati kooxdii booskeedii bay aadeen kooxdii makaankeeda allatii kooxdaasoo lam tusalli aan weli tukanin kooxdii waardiga ku jirtay cadowga hor joogtay meeshay joogtabay markaa tageenoo way soo badeleen fa jaa-uu markaasay yimaadeen kooxdii ku jirtay waardiga markii lasoo bedelo loo tegay bay markaa yimaadeen fa rakaca markaasuu rukuucay bihim ayaga wuxuu la rukuucay nebigu rakcatan hal rukuuca wa sajada wuuna la sujuuday sajdatayni laba sujuudo uma sallama kadibna waa salaamo nafsay ayib fa qaama markaasay istaagtay kullu aa'ifatin koox kullu waaxidin mid kas oo minhum labada kooxood ka mid a ayaa markaa istaagay fa rakaca markaasuu rukuucay linafsihi gooni ahaantiisa rakcatan hal racad ah hal rukuuca ah. wa sajada wuuna sujuuday sajdatayni laba sujuudoodna wuu sujuuday muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saxay tanna waa qaab kale qaabka labaadi waxa weeye xadiidka cabdullaahi bni cumar waa markii cadowgu uu qibladaada meelaanan jiro qiblada meelaanan kaa jira labaa loo qeybiye ciidankii qaybi cadowgiibay hor taagan tahay oy ilaalinaysa qaybina imaamkay ku daba xidhanaysa oy la joogtaa hal ragcad buu la rukuucay laba sujuudoodna wuu la sujuuday hal ragcada way la dhammaysteen hal ragcada markay la dhammaysteen ayagoon salaamo naqsanin oon salaadii ka bixin bay dhaqaaqayaan oo tegayaan salaad bay ku jiraan waana socdaan qoladii waardiga ku jirtay bay meeshoodii tegayaan ayb markay qoladii meeshooda tagaan ayay qoladii soo bedelayaan qoladii waxay u imaanayaan imaamkii oo ragcaddii labaad u taagan sooma ragcadda labaad bay kusoo gaadhayaan ragcaddaa labaad buu iyagana la tukanayaayo way la dhammaysanayaan markay la dhammaystaan ragcaddaa labaad oo isagu uu ataxiyaadkiisii joogo wuu ataxiyaadsanayaa salaadiina wuu ka baxaya wuu iska salaama noqsanaya ma sugayo qolo walboo labadii qolo ka mid ah hal hal ragcad bay la tukatay sooma ragcaddii u laabnayd qolo walba goonideeday marka ula imaanaysa meeshooda iyagoo jooga bay qolo walba ragcaddii labaad ku tukanayaan wayna salaama naqsanayaan tan iyo tii hore maxaa udhexeeya marka farqi baa udhexeeya sooma farqi weyn baa udhexeeya labada ragcadda dambe labada ragcadood qolo walba ragcaddoodii hore way la tukadeen laakiin ragcaddii dambe qolo walba goonideeday u tukatay sooma ta labaad salaadda waxaa galay oo qoladii hore la tukatay imaamka salaadda la gashay socod baa galay oo iyagoo salaaddii ku jiray tageen meeshii qoladii kala joogtay bay tageen socsocodkaa iyo dhaqaaqaas iyo xarakaadkaa iyo isbedeladaas iyo waxaasoo dhan waa la saamixi waxba yeeli maysa salaadda ilan salaaddaa salaad oo nooc kale wey salaat wey waaqica jiraa kallifaya waa la socon oo waa la imaan oo waa la isbedeli oo qibladaa laga jeesan oo haddana salaaddii waad cunaysa saas man leanna waxaa la rabaa in layslana tukado lana laysla ilaaliyo in lays ilaaliyo la dagaalamo la taxadaro haddana la tukadaa la doonaya laysla tukado qaabkay ku asixi karta ku socon kartaa marka la wuxuu yidhi marka muttafaqun calayhi qaabkaana waa laiskuwa buhaariyo muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi buu usugnaa lafdiga muslim waxa weeye rasuulku sal lay slam salaat alkhawf buu wuxuu tujiyey labadii kooxood midood buu hal ragcada tujiy kooxdii kalena cadowbay ka horjeedaayoo ilaalinaysa kadibna qoladii la tukatay way gadoomeen qoladii waardiga ku jirtay bay booskoodii tageen cadowgiibay ku jeesadeenoo waardaynayaan kuwii meesha ku jiray baa yimid nebigu waa la tukadeen salawaatu rabbi wasalam hal ragcad bay la tukadeen salaaddii nebigu waa ka baxay uma qadaa haaulaai rakca wahaulaai rakca markuu nebigu salaantii salaadda ka baxay kadib kuwii la joogayna hal ragcad bay dib kala yimaadeen qoladii tagtay ee xagga tagtayna hal ragcad bay dib kala yimaadeen bacdu ahlicilmi waxay leeyihin qoladani markay dhammaystaan ragcaddooda dambe qoladan la joogtay ee gadaal ka timi ee imaamka ku dambaysay ragcaddooda markay dhammaystaan dambe ayay tegayaan iyagoo salaadoodii ka baxay waxay u tegayaan qoladiioo ku jirta waardigii ku jirta laakiin maxaa u laaban ragcad baa weli u laaban soo ma qoladii markay tagaan qoladaasina meeshaasay ragcaddii u laabnayd ku tukanayaan sidaa waxaa loo leeyahy macnaha haddii la yidhaahdo ragcaddii u laabnayd qoladina meeshanay ku gashay isla markaa qoladani ay ku jiraanna qoladiina meeshaasay ku jirtaa soo qoloba salaad geli maayaan ayib cadowgii soo in laska celiy maayan laska ilaaliyo ah, marka qolaa hor tukan qolana way ka dambaysaabay qaarkood leeyihiin sidaa waxaa doortay xadiidka cabdulahi bni cumar radiallahu canhu ku timid kayfiyada iyo qaabkanna waxaa doortay alimaam abu xaniifa xanafiyada dooratay kaa horena waxanu ihi imaam axmed caleyh raxmatullah wa can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi shahidtu waan xaadirey maca rasuulilahi sal lay waslam rasuulka la jirankiisa salaat alkhawfi ayb alimaam sheikh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah min fiqhi waxaa ka mid a ah, cajaaibta leh su-aal baa la weydiiyo imaamka ruuxu hadduu gadaashiisa meeluu ku tukada ka waayo imaamka hortiisa ma ku tukan karaa baa la weydiiyey saddex ra'yi oo culimmadu ka qabaan masalada markuu soo guuriyey baa wuxuu rajaxay beddelkii salaada jamaacadu dhaafi lahayd imaamka hortiisa ha ku tukada majmuucfataawaga adiladuu deliishanayay baa marka waxaa ka mid a imaamka oo laga dambeeyo waa mas'alo jamaacadii oo ku dhaaftana waa mas'alo labadaasaa isu kahaysa labadooda kee muhiimsan oo la ilaalin si ka kale looga tago markaasaa wuxuu idhi markaan nusuusta dabagalno oon soo ururinoo istiqraa' ku samaynay waxaan ogaanay jamaacadoo la ilaaliyay inay ka muhiimsan tahay imaamka ka hormariddiisa iyo kadib mariddiisa markaasu wuxuu keenay salaa lkhawf ma jeed salaat lkhawf wuxuu yidhi imaamkiioo laga tegey xarakaad meesha gelaya waxyaalo badan oo la dhaafayo imaamkiioo laga hormarayo waxyaalo badan baa dhacaya bu intaaso dhan maxaa loo samaynaya liajli alxifaad cala aljamaaca si jamaacada loo ilaaliyo saas daraaddeed jamaacada ilaalinteeda ka muhiimsan imaamka ka hormaridiisa ama ka dibdhicidiisa mar hadday labadooda isu kaa qabsadaan marka ka muhimkaabaad ilaali sooma ila kolley midbaa meesha ka bixi midbaa meesha ka bixi marka kan fudud meesha ha ka bar sidaas wuxuu ku leeyahay majmuuc fataawa adilo kalena taqriban waa keenaya marka waa istinbaad aad daqiiq ah oo kutusaya fiqiga shekh islam ibn taymiya caleyh raxmatullah wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi shahidtu waan xaadiray maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisa waxaan xaadiray salaata alkhawfi salaaddii cabsida fasafafnaa markaasaanu safanay safayni laba saf baanu u safanay safun safi khalfa rasuuli illahi sal lay wasalam nebiga gadaashiisu ahaaday waalcaduwu cadowguna baynanaa wa bayna alqiblati annagiyo qibladu noo dhexeeya oo xagga qibladu naga xigaa wey man iblada xaggeedu markaa cadowgu naga xigaa laba saf buu marka nebigu noo qeybiyey buui fakabara markaasuu takbiirsaday annabiyu nebigu sal lay wasalam salaadiibuu galay wa kabarnaa annaguna waan takbiirsannay jamiican dhammaantana waa labadii kooxoodba waa laba safoo isdaba taagan wey labada kooxood kooxina safka hore wey kooxna waa safka dambe cadowguna xagga qibladu markaa ka xigaayo de way arkayaan ayb markuu nebigu salaadii galay labadii kooxoodba way la galeen kabarnaa jamiican uma kadibna rakaca wuu rukuucay nebigu wa rakacnaa waan rukuucay jamiican dhammaantaya labadii kooxood waa laysla rukuucay lanna markaad rukuucdo waxa kaa horeeya waad arki sooma khaasatan haddaad cabsanayso taxadarayso adoo rukuucsan baa saa u fiirinaysaa hortaada soma marka labada kooxoodba iyagoo rukuucsan bay haddana hortooda iska waardeynay waa laysla rukuucay marka uma kadibna rafaca kor buu u qaaday ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucdiibuu ka koryeelay rukuucdiibuu ka soo toosay wa rafacnaa waanu soo koryeelay anaguna ru'uusana wey macna jamiican anagoo idin wada jir markaa haddana rukuucdii waa ka soo wada toosnay labadanadii kooxoodba uma kadibna inxadara wuu hoobtay nebigu bisujuudi sujuuddii darteed buu uhoobtay ah, nebigu sujuuddii buu aaday halkana lagu kala bixi marka wasafu safkiina isaguna wuu hoobtay alladii safkaasoo yeeliyihii nebiga ku xigay markuu nebigu sujuuddii aaday waxaa raacay oo sujuudda u raacay safkii isaga ku xigay safkii dambana aawe wa aqaama wuu nagaaday asafu safkii almu'aharu ee la dib dhigay ee xagga dambe ahaa fii naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisuu baaqi ku ahaa cadowga dhuuntiisa ayuu baaqi ku shaygu markuu isku kaataago oo xaggii xagga midna kaaga dhaqaaqi waayo dhuuntu ii galay soolama idhah dhuuntu ii galay bimacnaa waxa weye hortiisay istaageen w mana ayib wa aqaama wuu nagaaday asafu safkii almu'aharu ee la dibdhigayna fii naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisa ayuu ku nagaadayo wuu taagnaa wey macna markuu rukuucdii ka toosay isagu sujuuddii uma raacin nebige meesh taagnidiisiibuu daystay wey oo cadowgiibuu ku jeedaayo ilaalinaya si iyagoo sujuudsan aan looga faa'iidaysanin wey macna falammaa qadaa markuu dhammaystay assujuuda sujuuddii markuu dhammaystoo ka faaruqay oo nebigu sujuuddii ugu dambaysay dhammaystay ayaa qaama waxaa istaagay assafu safkii alladii safkaasoo yeliihi ku xigay nebiga sal lay slm dabcan isagiina waa istaagay wey nebigii waa istaagay waxaa soo raacay oo isaguna soo istaagay safkii hore la sujuuday soma ayb fadakara alxadiia buu sheegay buui halkaasuu kusoo gaabi xaafid xadiidka dhammaystirkiisu waxa weeye falama qada sujuuda wa aqaama asafu aladii yeliihi markuu nebigu sujuuddii dhamaystay safkii isaga ku xigayna ay istaageen ayaa inxadara asafu almu'aharu bisujuud safkii dambe ayaa marka sujuuddii u hoobtay wa qaamuu way soo istaageen ah, safkii dambe markii safkii hore nebigu soo wada kaceen oo istaageen ayay u daba mareen sujuuddii labadii sujuudood bay soo dhammaysteen way soo istaageen haye uma kadib halkaa markii la marayo taqadama waxaa horay u durkay asafu almu'ahar safkii dambeeyey baa horay soo maray wa ta'ahara waxaa dib maray asafu almuqadam safkii soo horreeyeyna dib buu maray waa la isbedelay somaaliya meesha cadaalad baa loo baahanya meeshan dagaalkuna waa inaga dhexeeya iyo maslaxaduna waa inaga dhexaysaa safka horuun adugu inaad ku jirtood ajirkiisa hesho ma soconaysa ah, waa in la isbedelo marna adigu gal marna anaa gelayo wey cadaaladda shareecadii ka mid qolo la dhihi idinku safka hore uun jooga ma jirto ah, qoladii safka hore joogtay baa dib loo bixiyey dib u baxday kuwii safka hore joogeyna dambe joogeyna horay bay soo mareen marka safkii hore ragcadda hore safkii hore hadda waa safka dambe ragcadda labaad sooma wahaakada cagsi ayib wuxuu yidhi marka uma rakaca anabiyu nebigu waa rukuucay sal lay aslam wa rakacnaa jamiican waa isla rukuucnay uma rafaca ra'sahu min arukuuci rukuucdii buu ka soo toosay wa rafacnaa jamiican labada nebi kooxoodba rukuucdii waa kala soo toosnay uma inxadara bisujuudi sujuuddii buu u hoobtay wasafu aladii yeliihi safkii ku xigay baa markaa sujuudda labaad u raacay oo ragcaddii labaad ah safkaasi waa safkii markii hore hadhay soomahay ragcaddii hore qoladii taagnida ku hadhay baa hadda sujuudda u raacday nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh wasafu aladii yeliih kaana mu'aharan fi rakcati aluula ragcaddii hore qoladii la dibdhigay baa hadda sujuudda ku hormartay nebiga u racday sal lay slm wa qaama wuxuu istaagay asafu almu'aharu safkii la dibdhigay ragcaddii horena horreeyey ayaa wuxuu istaagay fii nuxuuri alcaduwi cadowga dhuuntiisii hortiisu istaagay falama qada nabiyu sujuuda nebigu markuu sujuuddii dhammaystay wasafu aladii yeliihi isagiiyo safkii markaa ku xigay markay sujuuddii dhammaysteen inxadara asafu almu'aharu bisujuud safkii dambe markaasuu sujuudda usoo dhacay oon sujuudda usoo hootay nebigiiyo safkii ku xigayna markaa way fadhiyaan sooma atxiyaad bay u fadhiyaan atxiyaadkaa loo fadhiyaa haddaad atxiyaad u fadhidana waad is ilaalin karta sooma is kartaa meel baad wax ka arka ilan muxuu ahaay madaasiicdan iyo xabadahan la soo galayo ma jirin raggu sayfiya waxaa lagu dagaalamahayey mxuu ah iyo iyo leebab iyo eh, mxuu ahaay warma iyaa lagu difaaca lagu dagaalamahayy marka ninku markuu meeluu leeb kaa soo gaari kara joogo soo dhowaadaba adoo salaaddii ku jiraad kula boodi oo iska celin sooma marka fadhigiibay joogaan waana is-ilaalinayaan markay fadhigii ay sujuuddu intay ka soo tooseen ay fadhiyaan oo atixiyaadkii u fadhiyaan ayaa marka qoladii dambe soo hoobteenoo sujuuddii usoo hoobteen fasajaduu way sujuudeen uma salama nabiyu sal lay aslam nebigu waa salaamo naqsaday wa sallamnaa jamiican dhammaantanana waa wada salaamo naqsad ila markaa fadhigaa laysugu yimi sooma salaamo naqsigiina waa ka dhexeeya atixiyaadkiina waa wada galeen waa la wada salaamo naqsaday saas man jaabir wuxuu yidhi markuu xadiidkaa wariyey kamaa yasnacu xarasukum haaulaai biumaraa'ihim meel fog ba ha ka raadinina markii ciidamadiinnan iyo kuwan hadda ilaaliya buuhi madaxdiinna sida ay u waardiiyaan waa saasoo kale saasuu nebigu sal lay slam u tujiy bade qolona yani waxa waa tukanayaan qolona sooma ilaalinahayaan madaxdii saas w man ayb xadiidka qaabkaas ayadana waa qaab ka mida qaababka qaab ka mida qaababkooda waxaana loo tukanayaa markii cadowgu kaa jiro xagga qiblada kaa jiro oo iyagoo wada tukanayay haddana is-ilaalin karaan way man ayb xaafidku wuxu hi marka wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeeda waxaa ku yimid an jaabirin fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku yimid uma kadibna sajada wuu sujuuday wa sajada waxaa sujuuday macahu la jirankiisa asafu lwal taqriiban intii aan hadda sheegnay ayuu riwaayo kale ku sheegaya uma kadibna sajada wuu sujuuday nebigu wa sajada waxaa sujuuday macahu la jirankiisa asafu lwalu safkii horaa la sujuuday falamaa qaamuu markay istaageen sajada waxaa sujuuday asafu aani safkii labaadaa sujuuday uma kadibna taahara dibuu dib maray asafu lwalu safkii horeeyey ragcadda hore wataqadama waxaa hormaray asafu aani safkii labaad baa hormaray oo safka labaad macnaa waxa weye yani kii dambe w ayaa soo hormaray ayib fadakara milahu xadiidkaa hore mid lamiduu sheegay man wataqadama asafu aani macnaa waxa weeye safkii hore booskiisii bay yimaadeen kadibna sidii aan soo sheegnay bay nebiga ula tukadeen sidaan soo sheegnayba ula tukadeen fadakara milahu xadiidkii hadda aan soo sheegnay si lamiduu sheegay man wa fii awaakhirihi aakhirkiisana waxaa ku yimi xadiidka riwaayada dambe awaakhirteeda waxaa ku timid uma kadibna sallama anabiyu nebigu waa salaamo naqsaday wa sallamnaa annaguna waan salaamo naqsanay jamiican annagoo idil oon kala hadhin ayaanu wada salaamo naqsanay rawaha waxaa wariya muslimun muslim baa wariy ayib yani waa un intaa wey lafdigan muslim ayuu xaafidku waxoogaa u doortayo taqriiban wuu ka sarixsay laakiin waa isku mid wey saxiixaynka lafdiga iyo muslim lafdigiisu waa un isku macno wax ziyaada ah ma kala wataan abi daawuud waxaa u sugnaaday can abi cayaashin izuraqi abu cayaashin izuraqi xaaluu ka warinayo xadiikaa mid la abu daawuud baa warinaya can abi cayaashin buu ka warinaya azuraqiyi wazaada wuxuuna ziyaadiyey inahaa iyadu salaadaasi kaanad waxay ahayd bicusbaana meesha cusbaan la yidhahda salaada qaabka maalinkaa loo tukaday cusbaan meesha la yidhahday ka dhaxday ziyaadada abu daawuud baa iskale kadalika waxaa iskale oo soo saaray daaru qutni iyo bayhaqi bal axmed iyo nasaa-i baa soo saaray waxaana saxiixiyey daaru qutni iyo bayhaqi nawowi xaakim dahabi sidoo kaleeto ibn xajar wuxuu janistay sanadkiisu waa jayid sheekh uu saxiixinaya xadiidka abu cayaash izuraqi lafdigiisuna waxa weye jaabir baa wuxuu yihi azawnaa maca rasuuli lah sal lay aslam qawma min juhayna nebiga ayaan duulaan u raacnay ah, waa lafdiga muslime hore wey man qolo ree juhayna meesha uu ina waa fii riwaayatin taas fii riwaayatin meesha uu ina yidhi lafdigeeda qisa ka horeysa oo taa hore muslim uu warinayaan ka wada macna jaabir wuxuu yidhi nebigaan duulaan u raacnay waxaan ku duulnay qowm ree juhayna la yidhaha faqaataluuna qitaalan shadiidan waxay nala dagaalameen dagaal adag bay nala dagaalameen carabta eh, qabaaishoodii baadiyuhu niman jufaad ah oo dagaalyahamiin ah oo balaaya ka dhacday bay ahayn dagaalka inay ku dhintaan faan bay u ahaan jirtay inay ka cararaanna ceeb isaga iyo warasadiisa aan ka hadhaynin bay ahaan jirtay saas daraaddeed iyagoon jannana raadinaynin waxay doonayaana aadan garanaynin bay waxay u dagaalamayaan qitaal almustamiit nin geeri raadinaya dagaalkii o kale dagaalamay marka dagaal adag bay nala galeen bui falamaa sallayna duhra duhrkii markaan tukanay ayaa mushrikiintii waxay yidhaahdeen law milnaa calayhim maylatan laqtaacnaahu war nimankan hal mar haddaynu weerar ku gaacinno ayaga dhanba waa maceli tiri lahaynba waxba kama hadheenba ah, macnaheeda waxa weye sida riwaayad kale caddaynayaan ama inoo soo socdoba jibriil baa marka nebigu yimi sal lay slam markaasaa rasuulku wuxuu u sheegay hadalkii gaaladu ku hadleen iyo qorshaha ay wataan iyo taladooda jibriil baa markaaba nebiga soo gaartay rasuulku marka saxaabadii buu u sheego wuxuu yidhi innahu sata'tiihim gaaladiibaa waxay yidhaahdeen way tashadeen hadalka gaaladu ku tashadeen wuxuu ahaa innahu sata'tiihim salaatun hiya axabu ilayhim min alwlaad ah, salaad waxaa ku socota nimankan oy tukan doonaan caruurtooda ay ka jecel yihiin ah, salaad xataa caruurtooda ay ka jecel yihiin bay tukan doonaan oo isagu imaan doonaan sidaas daraaddeed markay salaada galaan waa salaad casr salaada markay galaan hal mar weerar lama filaan aan ku kaacin aynu marka xididada u siibno iyagoo dhanba iyagoo mashquulsanoo salaada ku mashquulsanoo sujuudahaya aan ka dulboodno aan marna iyagoo dhanba warkaasay ku tushada warkii ilan ilahay waxba kama qarsoone malakul jibriiloo ordaya waa ah, nebigu u yimi salawatu rabbi wasalaamu calayh war waas xawshaanaa jirtee taxadarow qaabkii markaasuu imaanaya falamaa xadarat alcasru casarkii markay timid la sugayo markaa ayaa safanaa safayn markaasuu nebigu laba saf noo qeybi salaadaasi markaasaa marka la jibaynayo waa cusbaan meesha la yidhahdo markaa meesha lagu jibaynayo halkaasum saas man gaaladii hadday is yidhaahdaan war nimankii iyagoo dagan baad heli doontaan oo ay isdiyaariyeenba raggiioo soo jeedo oo tukanhaya haddana is ilaalinhaya war nimankan yaa warkeenna gaadhsiiye yaa warka inaga bixiyey oo ilahi baa tabaaraka watacala wax ka qarsoomay saas man xadiikaasi marka lafdigiisa hore siyaadadaasuu wataa kadibna intaanaa sheegnay ayuu ku daray ama lafdiga abu daawuud min xadiii abi cayaashin azuraqi oo raggaasina la soo saareen lafdigiisu isagu waxa weeye wuxuu leeyahy abu cayaashin azuraqi rasuulkaan la joognay sal lay wasalam wa cala almushrikiina khaalid ibnu waliid gaaladana markaa waxaa wata ciidanka gaalada khaalid ibnu waliid baa wata khaalid ibnu waliid baa wata garo oo waa sanadkii sanadkii aad w sanadkii lixaad oo nabigu uu cumrada aadi jiray sulxii heshiiskii xudabiyana uu dhici jiray sanadkaa wey sanadka khaalid oo ciidamada gaalada wata iyo muslimiintu ay jidka isku heleen taas wey macnaha ayib khaalid baa marka wuxuu wataa ciidamada gaalada wuxuu yidhi fasallayna duhra duhurkii baanu tukannay markaasaa qaaladu gaaladii waxay yidhahdeen laqad asabnaa hirra laqad asabnaa afla jaanis wey maanta saas ah, maana gaalo baqatiyo ban waraabiya gaalo baqataaba baran la helaa sooma maanta jaanis baan haysanaa nimankiioo moog oon waxba la soconin yaynu geli doonaaba iska dhaadhaciyeen ayib walow kunnaa xamalnaa calayhim wahum fi salaati ah, war nimankan iyagoo salaad ku jiroo sujuudsan aynu hal mar weerarno ka takhallus wuxuu yidhi markaasaa waxaa soo degtay fanazalat aayat alqasri bayna alduhri waalcasri aayaddan hadda akhriyaynay fi suurati eh, nisa ayaa markaa waxay soo degtay intii u dhaxaysay salaadii duhur iyo salaadii casaree gaaladu isu diyaarinaysay intii udhexaysay samadaaba waxyigii ka degay siday u tukan lahaayeen una taxadari lahaayeen baa markiiba loo sheegay waaba kaabo sidaasay marka ku markaasuu nabiguna qaybiyey oo laba qaybood noo qaybiyey salaaddii qaabka u tukaneen bu marka warramay macnaha sidaas wey xadiikaasi marka isaguna waa xadiis uga wey xadiidkani marka wuxuu ku saabsan yahay markii cadowgu xagga qiblada kaa xigo markii cadowgu xagga qiblada kaa xigo waxaana qaatay alimaamu shaafici iyo isxaaq ibnu rahawiya haddii uu cadowgu xagga qiblada kaa xigo haddana waxaa weliba lagu daraya waa inaadan ka cabsanaynin gaadmo xagga dhabarka kaaga timaatay iyo dhabar jebin cabsidaa waa inaadan qabin haddii ay gaadmo aad ka baqayso ama dhabar jibin xagga dambe in lagaaga yimaado markaasi hal mar salaad wada geli maysaan sooma waa inaad dhabarkaaga aaminka tahay waxaana laga qaadanayaa aayadda qur-aanka rabbi yihi wakhuduu xidrakum marka salaaddaa la tukanayo qur-aanku inta gore uu ku celceliyey inta gore uu ku celceliyey sooma badno walyakhuduu aslixatahum walyakhuduu xidrahum wa aslixatahum wakhuduu xidrakum dadaalkiina qaata leanna waxa weeye waxaa la doonayaa inaadan noqonin nacas lastu bilkhibi wala alkhibu yakhdacuni khaainna ma ihi khaa'inkuna ima khayaami karo soo cumar hadalkiisa maaha nacas un laga lugmeersaday inaad noqotana lama rabo khaain sida tukaha oo kale mar walba fawjiganoo fawjignaantu intay ka badato intaan lagu khayaamin khayaan oo dadka cagta mar yidhahdeen haddaad noqotana lama rabo taas maan khaainna lama noqdo khaainna inuu kaa caqli badiyo lama rabo saas maan marka salaadiina tukada cadowgiinana iska ilaaliyabaa intaa lagu celcelinaya markaase hal mar lasoo reeba waxaa layidhi haddii aad xanuunsanaysaan ama roob idinku da'hayo markaa inaad hubka dhigtaan dembi idinka soo gaari maayo xaalad daruura xaaja quswa hadday timaado hubka waa dhigi karta laakiin adoo furin ku jiro oo cadow filaya inaad isdhigato maya waa la diidan yahay hubka yani waxa adoo tukanahay hubkaagu hakuu diyaarsanaad wy man diyaargarow ayib walinasaa'iyi nasaa'i waxaa u sugnaaday min wajhin aakhara weji kaleeto dariiq kale wuxuu ku warinaya can jaabirin jaabir kaga warinaya radi allahu canh ana nabiya nebigu sal ly wasalam sallaa inuu tujiyey biaa'ifatin koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a rakcatayni laba ragcadood buu tujiyey uma kadibna sallama waa salaamo noc uma kadibna sallaa wuu tujiyey biaakhariina kuwo kale rakcatayni laba ragcadood buu tujiyey uma kadibna sallama waa salaamo nocso xadiikan nasaa baa soo saaray kadalika alimaamu shaafici axmed iyo abu thawr waxaan dhihi lahaa eh, nasaa baa soo saaray sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo xasan can jaabir bni cabdillaah xasan lbasri waa taabicigii jaliilka ahaa xasan basrina jaabir bni cabdillahi waxba kama maqan sida raajixa ah oo caliy bn madiini iyo bahz bn asad iyo abu zurca iyo abu xaatim waxay leeyihiin waxba kamuusan maqal saas daraaddeed aarka xadiidku waa munqaic xasanulbasri iyo jaabir dhexdoodu ka gala go-anya laakiin xadiidku fi saxiixayn buu asalkiisa ku yaalla cinda muslim min xadiidi jaabir iyo keyrkiiba kadalika waxaa u markhaati kacaya shawaahidan sheekhu keenaya wa milhu xadiidka mid la midana liabi daawuuda abi daawuud buu u sugnaaday can abi bakrata xaaluu ka warinaya waa xadiid noocay oo kalea ah. inuu nebigu labada kooxood mid walba laba ragcadoodoo madax bannaan tujiyey xadiid sidaasoo kaleeta ah, abu daawuud baa soo saaray can abi bakra kadalika waxaa soo saaray nasaai iyo axmed ibni xibbaan waxaana saxiixinaya alimaamu zaylaci sheekh albaani iyo keyrkood way saxiixinayaan xadiidka abu bakra ee uu soo saaray alimaam abu daawuud labada xadiidka waxay faa'iideeyeen qaababka loo tukado inay ka mid tahay imaamku inuu dadka laba qaybood intuu u qaybiyo qoladana laba ragcadood tujiyo oo salaamo naqsado salaadii ka baxo qoladaasi tagaan marka qoladii labaad yimaadaanoo iyagana laba ragcadood tujiyo oo uu la salaamo naqsado imaamkii afar buu tukaday ayaguna labalabay tukadeen imaamka afarta uu tukanayo labada dambe labada dambaa sunno ah labadii hore ee uu qolada hore tujiye baa waajibkiisiia ah. labadan dambana waa sunno sida ibnu mundir iyo keyrkii ay rajaxayaan saas man waa qaabka loo tukada waxaana xadiidkaasi ku sugaya banu asalkiisu fi saxiixayn baanu nidhi min xadiidi jaabirin anahu sallaa maca rasulilah sal l salaat alkhawf salaat alkhawf buu nabiga la tukaday fasallaa rasuulu lah sal lay wasalam biihda aa'ifatayni rakcatayn labada kooxood mid buu laba ragcadood tujiyey uma sallaa biaa'ifati اlukhra rakcatayn kooxdii kalena wuxuu tujiyey laba ragcadood fasallaa rasuulu lahi sal lay slam arbaca rakcatin nebigu afar ragcadood buu tukaday wa sallaa bikulli aa'ifatin rakcatayn labada kooxood mid walbana laba laba ragcadood buu tujiyo iyagu labalabay u tahay isagana afar bay u tahay xadiikaasi muslim buhaari buu ku yaala laakiin ziyaadada ah inuu salaamo naqsaday labadii hore markuu tujiyey ziyaadadaasi kuma jirto bacdu ahlilcilmi muxadisiinta qaar baana waxay leeyihiin ziyaadada ee uma sallamada hore uma sallamada hore waa shaas bay qaarkood leeyihin sidaa hadday noqotona wuxuu markaa noqonayaa labuu tujiyey qoladii hore ma salaamo naqsamin soma uma sallamada hadi la yhado daciif qoladii kaluu laba dambe tujiyey qoladaa dambuu marka la salaamo naqsado hal salaamo naqsibuuse sidaasay markaa noqonaysa hadii la yidhahdo uma salamada hore waa shaado waa daciif hadii la dhaw man qaabkaana waa qaab isagana ka mida qaababka loo tukado oo iyadana waxa weeyaan ku soo aroortay axaadiiska nebiga salawatu rabbi waslamu calayh ayb wa can xudayfata radi allahu canhu xudayfa waxaa laga warin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay wasalam sallaa inuu tukaday salaata alkhawfi sallaa wuxuu tujiyey salaata alkhawfi cabsida salaadeeda bihaaulaai kuwan ragcatan buu tujiyey hal ragcada wa bihaaulaai kuwanna ragcatan hal ragcada ah buu tujiyey walam yaqduu mana ayna qallayninoo wax damboy dib kala yimaadeen maba jiran hal hal ragcada raba waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda baa wariyey wاnasaa'iyu iyo nasaa wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata ibnu xibbaana ibnu xibbaan baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu khusayma xaakim dahabi ibnu sakan shawkani iyo sheekh albani intuba way saxiixinayaan xadiidka lafdigaasi waa lafdiga abu daawuud aslu xadiidna fii saxiixi muslim buu ku yahay wamiluhu xadiikaas xudayfe waxaa la mida wamiluhu xadiidka xudayfe xadiid la midana cinda bni khusaymata ibni khusayme agtiisuu ahaaday can ibni cabaasin xaar laga warinayo radia allaahu canhuma xadiidkaa la mida oo labada kooxood mid walba inay hal ragcada tukato wax ka siyaadsanna aynan laba imaaninba ayaa waxaa warinaya ibnu khusayma kadalika xadiidka waxaa isaguna warinaya nasaa iyo axmed iyo ibni xibbaan can ibni cabaasin radi allahu canh wuxuu leeyahy ibni cabaas sallaa rasuulu lahi sal lay aslam bidiiqaradin meesha diiqarad la yidhaahdo ayuu nebigu sal lay aslam ku tukaday wa safa annaasa khalfahu safayn safan khalfahu wa safan muwaasiya alcaduw dadkii laba saf buu ka dhigoo safna gadaashiisuu istaajiyey safna cadowga hortiisuu geeyey fasallaa biladiina khalfahu ragca qoladii gadaashiisa taagneed hal ragcad buu tujiyey uma insarafa haaulaai ilaa makaani haaulaa kuwii hal ragcad uu tujiyey way tageenoo kuwii waardiga ku jiray meeshoodii bay tageen wa jaaa ulaa'ika kuwii maqnaa baa yimid fasallaa bihim ragca hal ragcad buu nebigu tujiyey walam yaqduu wax intaa ka siyaasana mayna qallaynin hal hal ragcad bay ku gaabsadeen xadiikaasi waa xadii saxiixa isagana xaakim iyo dahabi sheekh albani baa saxiixinaya waana sugan yahay kaa ibnu khusayma can ibni cabaas uu ka warinay kaa hore marka way isxoojinaya bal labadoodaba waxaa ka xoog badan oo xoojinaya xadiidka cabdulahi bni cabaas laga warinayo fii saxiixi muslim oo uu yidhi farad allahu salaata cala lisaani nabiyikum sal lay slm alle salaada wuu farad yeelay nebigiinna carabkiisuuna ku farad yeelay fi اxadr arbaca wa fi الsafr rakcatayni wa fi اlkhawfi rakca alle wuxuu waajibiyey salaada markuu ruuxu joogo joogowsan safar ahaynna afar buu ku waajibiyey salaada markuu safar yahayna labuu ku waajibiyey khawf iyo cabsi markay jirto ool dagaal lagu jiro ama goobtiisa la joogana hal ragcad buu alla waajibiyey hal ragcad ah saxiix muslimku ku yaalla xadiikaas axaadiistaasi iyo keyrkoodba waxay faa-iideynayaan salaada khawfku inayba hal ragcad tahay hal ragcad dadka ayaaba la tukanba waxay doonay ha ahaato maqrib ha ahaato cishe ha ahaato waxay doonay ha ahaato salaatu lkhawf waaba salaad kaleba hal ragcad baa la tukanaya kadibna hawshaa la wadaya sidaana waxaa qaba bacd alculamaa salafan wa khalafan ayaa waxay ku tageen salaat lkhawf inay sideedaba hal ragcad tahay laakiin waxaynu soo marnay nebigo sal lay wasalam ka badan tukanaya soo ma saas man sawaab marka waxa weeye tanna waa jaa-is oo hal ragcad waa laga dhigi karaa laba ragcadoodna waa laga dhigi karaa markii safar layahay siday jamaahiirtu u badin culimmadu u badin waxay leeyihiin ruuxu markuu muqiim yaho markaa uusan safar ahayn ayagu waxay qabaan afarta imaamna way isku waafaqsan yihin oo way wada qabaan salaada uu tukanayo waa salaatulxadaro afar afar buu tukan salaadii maqribkana saddex buu tukan salaad subaxyadu waa iska labo ayb qaabka uu loo tukanayo meeshii hal hal ragcad uu tujinaya labalabuu tujinaya saas manaa labalaba tujin marka qaabka unbaa isbedeli mooye salaaddii iyadu ma gaabanaysay qabaan ruuxu hadduusan markaa safar ahayn laakiin nebiga dagaaladiisiibaa waxay u badnaayeen iyo salaatul khowfka markuu tukanayo haaliban wuxuu ku jiray safar buu ku jiray oo dulaan uu u baxaybay ku timid man marka xukmun musaafir bay leeyihi salaadihii labalabada afar afartaa marka labalabay noqdeen sooma saasay ku imaanaysaa ayib culimmada marka qabta salaadda khawfku inayba hal ragcad tahayba halkaa ragcad buu qoladana tujin qoladana tujin intaasayna ku dhammaan bay leeyihin in badanoo iyaga ka midana ah waxay ku khasisayaan halka ragcad waxay noqon bay leeyihin markay cabsi badan jirto oo laga gaari kari waayo laba ragcadood xaaladani waa xaalad ee adkaatayo ama gacantaaba laysula tegi rabaa ama xaaladdaa adkaatay muxuu ahaaye cabsi badan baa jirta laba ragcadood lama wada tukan karo hal ragcad ha iska tukadeen markaa sidaas waxaa qaba xasanulbasri iyo isxaaq ibn rahwi iyo cataa iyo taawuus iyo mujaahid iyo qataada iyo sawri qacdad saxaabada ka mid ah cbdullahi bn cabaas iyo abu hureyre iyo xudayfe iyo saas man cabsidu markay darantaho seefaha la tago hal ragcad bes qaxa laga siilay hana laga socdo ama markay xaaladdu waxoogaa iska yara roon tahay labalabadii iyo salaadaha sidoodii ha lagu waday leeyihin man ama badankood saan sheegnayba way diidan yihin laakiin jawaabta ay ka bixiyeen jumhuurtu ka bixiyeen xaadiistan odhanaysa salaat lkhawf waa hal ragcad ah jawaabtay ka bixiyeen jawaab wax qancin karta maaha jawaab wax qancin karta ma ah salaat lkhawf mar labay noqon mar hal noqon si alla sidii nabigu u tukanayba waa loo tukan salawatu rabbi waslamu aleyh saas man kullun jaaiz waay ayb in laba ragcadood besa lagu soo gaabinayo markii ay manaha in hal ragcad aan lagu tukanayn waa say u badan yihiinoo la badinayo marba haddaan ruux uusan musaafir haysaan horeyba u sheegnay ibn mundir baa masalada aad uga niqaashaya kitaabkiisa kaga niqaashaya almuhim murtida waxa weeye hadalka murtidiisa soo ururiyo qaababka nebiga ka sugan ee u tukaday oo dhan waa loo tukan karaa aimadu midba mid ha doorto midba mid ha la qubanaato midba mid ha rajaxo laakiin maadaama qaabka uu sugan yaho axaadiista ku sugan yahay qaabab uusan hadda meeshan ku keenin baa jira imaamku oo xaafidkuunasa axaadiisteedii keenin oo iyaduna axaadiis ku sugan baa jirta qaababkaasoo dhan marka waa loo tukan karaa lianna kulli rasuulkay ka wada sugan tahay salawatu rabbi waslamu caleyh kolba marka adiga waxaad dooranaysaa qaabkeebaa munaasib ku aho munaasib u ah xaaladda ku haysata ma inaad isla wada gashaan ma inaad kala gashaan ma inaad kala tukataan oo koox u kala tukataan qaabkeebaa munaasib u ah xaaladda markaa taagan saan baa la isweydiinaya xaaladahan hadda jiro oo kaleeto marba hadduu cadowgu meel kugu ogyahay mar haddii cadowgu meel kugu ogyahay oo sawaariikh iyo madaafiic iyo muxuu ahaay xabado iyo la isticmaalayo ma fududa qaababkaa laakiin qaab unbaad heli aad u wada tukan kartaan walow kooxkooxba ha laysu qaybiyo kooxkooxa loo tukado xataa heer waxay gaadhaysaa marka dambe nebigu uu jideeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida xadiidka cabdullahi bni cumar radi allahu canhu fain khiftum farijaalan aw rukbaana haddii baqdintu adkaato idinkoo socdaad tukanaysaan idinkoo gaadiidka saaran oo teknikada ku jiraadyaad tukanaysaan diyaaradda wax boqaynaysa adoo wada baad ku dhex tukan oo tuurahay salaad ila waqtigeedii soo galay waa un la tukan sooma muxuu ahaaye taangiga iyo waxa wax ganahaya adoo ku jira ood ganahayaad haddana tukan farijaalan aw rukbaana cabdulahi bn cabbaas waa kii nebiga ka warinaya mustaqbilii alqibla aw hayra mustaqbiliiha ama qiblaha kuula jeedsado ama ha kaala jeedsado xataa culimmadu waxay leeyihin xaaladdu hadday sii adkaato salaaduna baxayso adoo ordahaya oo haddana dagaalamahay baa tukan rukuucdii iyo sujuuddiina ishaarabaad kaga bixiba saa uun madaxa dhag waxaad akrin karteen akhri dagaalanna saas man shareecada yusrigeeday ka mid ta shareecada yusrigeeda iyo suhuuladeeda iyo rafcul xarajkay samaysaba ka mid waa xaalad ay waajib tahay in la galo haddana cibaadada in laga taag lama rabo saas maa xaaladaasi haddii salaaddii la dibdhigi waayo ka warrama marka anu waa iska yar caajisanahayo balcaaw xishaha guriga markaa tago un baan isu wada geyn doonaa dhaqan soomaaliyeed wey soconayo ma saas maa salaad waqtigeedii galay dib looma riixo xaaladka ku haysata si alla say kugu haysataa ku tuka waa kaan soo sheegay xataa haddaad weydo waxaad ku dahaaro qaadato oo dharku kaa nijaasaysan ood adigu nijaasaysanta oo meel dhiiqo iyo saxaro aad dhex taagantood xabsi ku jirto adoo tabtaa a tuko ilaahay ma waxaad karaankaaga ahayn buu kugu kallifay ma soo celines maxaa soo celin waxaad keri kartay unbaad la timide ilaahayna intaa unbuu ku saaraye waxaa wax ka badan lagaagama raboba sooma faaqidu tahuurayn baa la yhahda waanu soo marnay saasaad ku tukan laakiin wax la yidhahda ma jiro bishan xabsiga aan ku jiro waan qallayn doonaa salaadaheeda maxaa yeelay daahirba ma yihiba saas mana lama dibdhigo salaad waqtigeeda soo gala saas mana fa ayi xaaladdu ay tahay mana marka taa waxaad ku garanaysaa marba haddii la yidhi idinka oo ordahaya idinkoo socda idinka oo gaadiid saaran waxaad ku garanaysaa in la wada tukado oo jamaaco lagu wada tukado waa markay duruuftu saamaxayso haddayna duruuftu saamaxaynin waxaa la aadayaa markaa in loo tukado koox koox yaryar haddayna saamaxaynin duruuftu waxaa looga gudbayaa in ruux walba gooniisu ka layidhaha wahaakada saas maa kolba xaaladda taagan waxay keenayso ayaa lagu dhaqmaya macna wa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi salaatu lkhawfi cabsida salaadeedu rakcatun waa hal ragcad ah calaa ayi wajhin weji kasta oo kaana ay ahaataba kaana uu ahaadaba macna ah khawfku weji uu ahaadaba calaa ayi wajhin qaab kasta oo kaana uu khawfku ahaadaba si alla si uu khawfku yahayba waa un hal ragcada ama khawfku ha fududaado ama ha qaslaado wahaakada waxa wariye albazaaru bazaar baa wariyey biisnaadin sanad buu ku wariyey daciifin oo tabar daran tadiidka sanadkiisu waa aciif jiddan aciif jiddan daciif keliya maaha waxaa ku jira nin la yidhaahdo maxamed ibn cabdiraxmaan albaylamani ibnu baylamani buu caan ku yahay waana matruuk waxaa kaloo sanadkiisa ku jira nin la yihahdo maxamed ibn xaaris alhaashimi oo daciif ninka horena waa matruuk ninkana waa daciif xadiidku marka ma tabar ma laha mana kici karo ma kabmi karo macnaha lishiddati dacfihi wa waxaa laga warinaya ibni cumar laakiin xadiis kale aynagaga filan soo maha xadiis kale aynagaga filan inay hal ragcada tahay calaa ayi wajhin kaanadaasi unbaan meel loo haynin hal ragcad ah weeye xadiidka cabdillahi bn cabaas fii saxix muslim somayn hadda kusoo sheegay inta hore marka waxa wey laa wa canhu waxaa laga warinaya ibni cumar marfuucan xaaluya mid la kor yeelo nebiga la gaadhsiiyey sal lay slam wuxuu nebiga ka warinaya wey wa canhu can in la yidhahdo iyo wa canhu marfuucan in la yhahdo wa isku mid marfuucantu bimacna waa la iska soo gaabsado meeshaad dhihi lahayd can baa waxaa dhihi marfuucan mid la kor yeelo nebiga la gaadhsiiyey xaaluya macna wuxuu rasuulku sal lay slam laysa ma ahaanin fii salaati alkhawfi salaada khawfka dhexdeeda ma ahaanin sahwun wax sahwi sahwi samaynaa soo baran bimacnaa haddii salaada dhexdeeda khawfka aada sahwi ku galo sujuudu sahwi ma jirto leanna tii muxuu asalka ahayd baaba qaar laga tagahayaay sahwi dib ka yimid wuxuu keenay waa laysaga dhaqaaqi buu leeyahay xadiisku ayib laakiin hadduu sugmi lahaa wax badan baa yuu faa'iideyn lahaa mase sugna ahrajhu waxaa wariyey addaara quniyu daara quni baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo daciif sanaduhu waahin sanadkiisu waa tabardaraya xadiis waxaana ku jira nin la yidhahdo la keli noqday cabdilxamiid ibni siri nin layidhahdo cabdilxamiid ibni sari oo daciif ah culimada qaarkoodna l waa majhuul ayaa la keli noqday ayb waxaa kaloo isagana sanadkiisa ku jira baqiyat bnu lwaliid isagu taqriiban wuu tasriixiyey laakiin sheekhiisaa cancaneeyey baqiyana wuxuu caan ku yahay tadliiska kiisa ugu shar badanoo la yidhaahdo tadliisu taswiya tasliisu taswiyahana sida saxda waxa weeye wuxuu meesha ka bixi karaa markii isaga laga bilaabo ilaa sanadka dhammaadkiisa xadaanaa ahbaranaa samictu u dhaho hadduu xataa isagu xadaanaa dhaho sheekhiisuse can yidhaahdo halkaasuu wax gelin karaa sheekhiisu hadduu xataa xadaanaa dhaho sheekha ku xiga can u dhaho hal cantaasaa wax geli karaa waa sharu tadliis ninka la yidhahdo man marka waxaa ku jira tadliisu baqiyat bn lwaliid isagana waa ku jira labadaas sabab daraaddood buu xadiidku daciif u yahay waxaana daciifiyey alimaam daara quطni cabdilxaq alishbiili imaamu dahbina wuuba inkirayo istankarahu munkar weeyaan buu abu xaatimna wuxuuba yidhi waa xadiiun mawduuc xadii been abuurada wey wax jira ma saas man alimaamu shaafici baa hortood wuxuu yidhi laa yahbut bui wax sugan maaha bui xadiidkan kadalika waxaa daciifiyey isaguna oo inuu sugnayn cadeeyey alimaamu shawkani muxadisiintu marka waxay leeyihin xadiidkani ma sugna laysa fi salaati alkhawfi sahwun wax jira ma hadduu sugnaan waaye xaggee masalada loo raadinaya marka ya hadduu sugnaan waayo xadiidkani salaada khawfka dhexdeeda sahwi hadduu dhaco sujuudu sahwi ma lala imaanaya mise lala imaan maayo jawaabtu waa lala imaan wey limaada lianna salaadan soo marnee laga soo warramayey ayay ka mid tahay salaatulkhawf salaadahoo dhan ayay sujuudu sahwigu loo jideeyey soo ma haddii xadiid ka soo reeba salaatulkhawfka la heli lahaa waan ka saari lahay haddaan weynay xadiid ka saara waxay baaqi ku tahay salaadihii sujuudu sahwiga loo baahnaa haddii ruuxu sahwi ku yimaado hada wabilahi towfiiq w sal llahuma w cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi waslem